بضان ياتي إيمانا آمنا حالا يهمت آمنا يوم القيامة مالنت قيامها اعملوا عمل فلو شقايا ما شئتوا واحد ربطان واحد ربطان صمية إنه الله بما تعملون واحد صمية ريضان بصير ومقوا اي واحد ربطان سمية معناه وقود إيه فصح معهم وقد يوعيد إيه ويه إن الذين ضدك قالوا كقالوا بذكر قرآنك لما جاءهم قرآنك مركوا أيمد نجازيهم وأبال مرين إناك واس وإنه نالا كتاب وكتاب كتاب كاسو عزيز وغالب أه كتاب كاسو لا يأتيه صنوء ماكرين الباطل المبدل مدبريه من بين يدي ورتي سوسن كيماني ولا من خلفي قلال كيسر وسن كيماني تنزيل سود جوه كتاب كانوا من حكيم الله حكمت بلان حقيسا لك سود جيه حكيم كاسو حميد محمود الله مهديو ما يقال لك لغده ما نبغى إلا ما قد قيل وحي أما هنا للرسول الرسول من قبل كذلك هرتا حالا أي قصقنا بين رسول شاسو إن ربك ربك لذو مغفرة دم نافذ من صاحبه من طاب إليه وذو عقاب عقاب من صاحبه وعقاب كاسو أليم مؤلم أو شرك حموشيه ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa waciidka iyo goodiga iyo cuquubada uu diyaariyey dadka ilxaadka ku sameeya aayaadka qur-aanka ah ilxaadka kuwa ku sameeya ilxaadkuna waa laba nuuc oo beenin toos uu qofku u beeniyo iyo macnahoodu ka been sheego labadaas weeye ilaah wuxuu yidhi subxaana ina aladiina dadka yulxiduuna leexanaa fii aayaatina aayadaha yaga dhexdooda ku leexanaa oo can ilxaqi ka leexanaa ilxaadka marka maxaa loola jeedaa qaala bnu cabbaas alilxaadu wadcu lkalaami calaa gayri mawaadicih ilxaadka waxaa la yidhaha kalaamkoo la dhigo meelihiisi meelaan ahayn wuxuu ula jeedaa yaxmiluunahaa cala almaxaamil albaadila waxay ku fasirayaan tafaasiir baadil ah oo macnahoodii macnaan ahaynay saarayaan aayadaha aayadaha waxay saarayaan macaanidoodii macaani aan ahayn waa ilxaaq marka wa qaala qataada waqayruhu walkufru walcinaad qataadayda qayrkiisna waxay yidhahdeen ilxaadku waa kun kufrin iyo cinaad oo la diido xaqiyo cadag idan marka ilxaadkii laba weeye beenintoosoo qofku aayaadka alle uu beeniyo iyo in uu aayaadkii lafdan ka aqbalo laakiin macno baadila ku fasiro oo aan macnihii ilaah ugu talagalay ama ugula jeeday aan ahayn labaduba waa ilxaaq in aladiina dadka yulxiduuna leexana fii aayaatina aayaadkeenna dhexdooda ku leexanahu cani ilxaqi ka leexana laa yakfawna calaynaa dusheenna kama qarsoonuu ilaah yidhi afaman qof qofkaasoo yulqaa lagu tuuraa fi naari naarta dhexdeeda khayrun miyaa khayr badan amamase man qof miyaa khayr badan yeeti qofkaasoo yeetii imaana aaminan xaalu yahay mid nabadgalay yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha qofka aayaadka ilaahay si dhaba u rumeeya dhaqna u raaca wuxuu maalinta qiyaamo imaanaa isagoo aamin aho cadaabka ilaahay caradiisa aaminkaa qofka ilxaadka ku sameeyey toos u beeniyey ama lafdigii intaqiray qiray macnihii leexiyeyna waa qofka naarta lagu tuurayo marka labadaas qofku waa inuu doorta midka dantiisa ah ilaah wuxuu yidhi subxaana icmaluu camal fala gaalo maa waxaad rabtaan innahu allaah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan basiirun waa mid u aragti badan waa waciid aad u daran waa goodi amru tahdiid aa ah la yidhaahdaa laa amru libaaxa waxaad rabtaan sameeya waxaad ka heshaanaad leedihiina wey in aladiina dadka kafaruu ku kufriyey bidikri qur-aanka in aladiina dadka kafaruu ku kufriyey bidikri qur-aanka lamaa ja-u markuu u yimid khabarkii innadaa maxduufan nujaaziin waan abaal marinaynaa wey waan abaal marinaynaa وإنه القرآن كل كتاب وكتاب كتاب عزيز غالب أصل العز وعلى رضا حالة مانعة لمن اتصف بها عن أن يقلب الزد وحن ليراه وحالة وحالة متك كصفيسان أن لقى قالب نقوكري وحن ليراه أصل العزة xaalatun maanicatun liman itasafa bihaa can an yuqlaba waa xaalad ama sifo midka ku sifaysan aan laga qaalib noqon karin qur-aankan waa casiis axad ka qaalib noqon karaa ma jiro laa yatiihi wa innahu qur la kitaabu waa kitaab kitaabkaasoo casiizun oo qaalib ah kitaabkaasoo laa ya'tiihi uusan u imaan karin albaadilu almubdilu mid buriya min bayni yaday hortiisa uusan uga imaanayn kitaabkaasoo laa ya'tiihi uusan u imaanayn albaadilu almubdilu mid buriya min bayni yaday hortiisa uusan uga imaanayn walaa min khalfihi gadaalkiisana uusan uga imaanayn maxaa loola jeedaa mid buriyaa hortiisa uga imaama gadaalkiisana uga imaama alimaamu alqurdubi wuxuu yidhi ma uga imaanayo waxaa loola jeedaa laa yukadibuhu shay-un mima anzala allaahu min qabl min min bayni yadayhi waxaa loola jeedaa kitaab hadda ka hor alla soo dejiyey oo qur-aanka ka hor imaanaya ma jiro dhammaan kutubtii alla soo dejiyey qur-aanka in alla soo deji doono nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam alla soo diri doono saasay ayidayeen la heli maayo kitaab ka horreeyey oo qur-aanka beeninaya walaa min khalfihina waxaa loola jeedaa walaa yunazzilu min bacdihi kitaaban yubdiluhu wa yansakhuhu kitaab ka dambeeyana alla soo dejin maa oo qur'aankan aankan buriya ama nasaqa kitaab horo alla soo dejiyay ma jiro oo qur-aankan beeninaya dhammaan kutubtii hore qur'aanka way ku bishaaraynayeen nabi maxamed sala allahu calayh wasalam ee wax burinaya horay alla uma soo dejin hadda kadibna dib alla ka soo dejinma sidaas ayuu yidhi imaamu lqurdubi laa yatiihi u imaamaa qur-aankan albaabilu almubdilu mid buriye min beyni yaday hortiisa ka imaamaayo kitaab ka horreeyo diidayaa ma jiro walaa min khalfii gadaalkiisana ka imaamaa oo alla soo dejin maa kitaab nasaqa tansiilun soo dejin weeye kitaabkaanu min xakiimin alla xikmad badan xaggiisa laga soo dejiyey xakiimkaasoo xamiidin maxmuudin la mahdiyo afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo sharcigiisaba maa yuqaalu laka haddana ilaahay nabigu sabarsiinaa ah oo aflagaadada iyo beeninta gaalada a laga sabarsiinaa maa yuqaalu laka lagu dhihi maa nabiga suubanaa ilaa maa qad qiila wixii lagu yidhi un ma ahane lirusuli rususha min qablika adiga hortaa xaalo ay rusushu ku sugnaadeen nabiga sallallahu calayhi wasallam asagoo xaq cad la yimid gaaladii waa beeniye qaar gaaladii waa beeniyey qaarkood waaba aflagaadaynayaan beenin ku sinamayaan ee waxay leeyihiin waa saaxir waa majnuun ayay leeyihiin sidaasoo kale ah rusushii kaa horreydana lagu yidhi ilaahay u sheega wax alla waxa lagu yidhaahdo wax la mid ahaa rusushii hore la yidhi haddii lagu beeniyey waa la beeniyey haddii lagu aflagaadeeyo saaxir iyo majnuun iyo lagu yidhi waa la yidhi maa yuqaalu laka lagu dhihi maa ilaa ma hadalkii maahane qad qiila la yidhi lirusuli rusul min qablika adiga hortaa xaalo ay ahaadeen macnaheedu marka waa maxay fasbir kamaa sabaru sabar oo u dulqaado siday u sabreen alla kuu gargaarayeen ilaa wuxuu yidhi subxaana inna rabbaka rabbigaa laduu maqfiratin dembi dhaafid miduu saaxiiba weeye ey liman taaba ilay qofka toobad keenay u hogaansama ilaah waa u dembi dhaafaa waduu ciqaabin ciqaab iyo cadaab miduu saaxiiba weeye ciqaabkaasoo aliimin mu'limin jidhka xanuujiya ina aladiina dadka yulxiduuna leexanaa fii aayaatina aayaadkeenna dhexdooda ku leexanaahu cani ilxaqi ka leexanaa laa yakfowna kama qarsoona calaynaa korkeenna waa abaal أفمن قطفك قفك يلقى لغطورة في النار نار تبحريدة خير المقف كاسا خير بضان أما مصر من قفك ميا خير بضان يأتي إمانا آمينا حاب يجنت نبات قري يوم القيامة مالنت قيامها إمانا اعملوا عمل فلا ما شئتم وحلا وحد دونتان إنه الله بما تعملون وحد سمين إذا بصير وامد واركتب بضانه إن الذين كفروا كفريا بالذكر قرآنك لما جاءه مركو ويمي نجازيه وأبال مرينينا وإنه قرآن كنا الكتاب وكتاب كتابك عزيز غالب أه وعدك غالب نقو كرتحان لأرك كتابك لا هو سنمان الباطل المبدل مدبرية من بين يديه ارتزك إمامه كتاب ورأى لسودك يوبينين يا مجرو ورا من خلفي قدال كي سنة كإمامه oo kitaab guryo alla soo dejimaa tansiilun soo deji weeye kitaabkaanu min xakiimin alla xikmad badan xaggiisa laga soo dejiyey xakiimkaasoo xamiidin maxmuudin la mahdiyo aqwaashiisiiyo afcaashiisa iyo sharcigiisaba maa yuqaalu laka lagugu dhihmaa nabiga subana ilaa maa qad qiila wixii lagu yidhi un ma ahani lirusuli rusul min qowlika adiga horta xaalay ahaadeen rusushaasu inna rabbaka rabbigaa laduu maqfiratin dembi dhaafid mid u saaxiiba weeye liman taaba ilay waduu ciqaabin ciqaab mid u saaxiiba weeye ciqaabkoo aliimin mulimin jirka xanuujiya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walow jacalnaahu digriga haddaan ka yeeli lahayn markaan soo dejinaynay qur'aanan qur'aan qur'aankoo acjamiyan luqa cajamiya loo nisbeeyey laqaaluu gaaluhu waxay dhihi lahaayeen lowlaa fusilat aayaatuhu aayaadkiisa maxaa loo kala saari waayey acjamiyun a qur'aanu qur'aan acjamiyun oo cajami loo nisbeeyey wa carabiyun waa nebiyun nabi nabigoo carabiyun carabi loo nisbeeyey miya qul waxaa tiraa nabiga subanaw huwa qur'aanku hudan hanuun weeye liladiina dadkii hanuunku xaal uu sugnaaday aamanuu xaqa rumeeyeen wa shifaa-un caafimaad weeye limaa fi suduuri waxa laabaha ku sugan ee shirkiga iyo shakiga iyo xasadka ah waladiina dadka laa yuuminuuna aan rumaysnayn fii aadaanihim dhagahoodu ku sugnaaday waqrun maqal culays wa huwa qur-aankuna calayhim dushooda xaalu ahaaday caman waa indhala-aan ulaa'ika gaaladaa yunaadowna waxaa looga dhawaaqaa min makaanin makaan makaankoo baciidin fog walaqad aatayna wallaahi laqad xaqiiqi aatayna waa sinu ilaa yidhi muusaa nabiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa faktulifa waa laysku khilaafay fiihi kitaabkii dhexdiisa bitakdiibi watasdiiqi aa layskugu khilaafay qoobna waa rumeeyeen qoobna waa ku kufriyeen ولولا كلمة كلمة هديسا جري لعين الاله إلي كلمة أسو سبقت مرتين من ربك حق ربك مرتين وأه بتأخير الحساب والجزاء للخرائق إلى يوم المعاد أما المرنة إلو تبدو مرنة ليسوب حنا كلمة أسو هديسا جري لعين لقضية ولا كلا صار لها ولا كلا حكمنا بينهم بين المختلفين kuwa iskhilaafay waa la kala saari lahaa biihlaaki almukadibiina wa injaa'i almu'miniina waxaana lagu kala saari lahaa mukadibiinta in la halaago mu'miniintana la badbaadiyo wa innahum mukadibiinta lafii shakin shaki ayay ku sugan yihiin shakigoo minhu qur-aanka xaggiisa ka ahada shakigoo muridin dareen ku rida qaala tacaala ilaahu wuxuu yidhi walow jacalnaahu dikriga haddaan ka dhigi lahayn qur'aanan qur'aan qur'aankoo acjamiyan cajami loo nisbeeyey laqaaluu gaaladu waxay dhihi lahaayeen lowlaa fusilad aayaatuhu qur'aankan maxaa loo kala bixi waayey aayadihiisa macnaha waxaana loo sheega gaaladu markay xaqa diidayaan xaqu waa cadi laakiin mar walba qofka mucaaridka ahu ma sallimayo dhihi maayo xaq waa cadyihi anaan ogolayn dhihi maayo mar kasta si kastoo xaqa loo caddeeyo waxbuu sheeganaa oo uu cudurdaar ka dhiganaa oo uu u tusayo dadku xaqu inuusan caddayn hadduu cadyihi u raaci lahaa ilaahi weynaa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala nabigu waa carabi haddii lagu soo dejin lahaa qur-aanka luqa cajabi oo uu akri laha oo la dhihi laha markhaati ma ka tihin nabigu inuusan cajabi ku hadlin weligiis uusan ku hadlin ogtin ogtiin haa haye dhagaysta qur-aanku akrina waa cajabi waxay dhihi lahaayeen annaga xaan ka fahmaynaa cajabi maxaa luqa carabiya oo fasiixa oo la fahmi karo axkaamtu kala cadday qur-aanka loogu soo deji waayo la ka raba inaan raaco cudurdaar saasay ka dhigala luqadoodii markii lagu soo dejiyeyna waxay leeyihiin dadaa iskugu soo aadiyey ee ilaahay uma soo dhiibin idan marka qofka aan xaqdoonka ahayn mucaanidka marba wax uu iskaga hadlaya ilaa wuxuu yiri subhana waxay dhihi lahaayeen ajamiyu ay alquraanu ah quraan quraanku ajamiyun ajami loo nisbeeyay wa arabiyu wa nabiyu nabi nabigu arabiyun arabi loo nisbeeyay say suurtagal ku dii qur'aan aan cajabi aan u soo dhiibi lahayn oo asagoo weligiis ku hadlin cajabi uu aqri lahaa meeshay dhihi lahayn alla le waa cadbaa in alla u soo dhiibay waxay dhihi lahaayeen wax la fahmi kara ma nabigiioo carabi ah maxaa loogu soo dhiibay qur-aan cajabi maxaa loogu soo dhiibi waayey qur-aan luqa carabiya lagu soo dejiyey saasay dhihi lahayn markii luqadii carabiga lagu soo dejiyena waa diideen oo waa beeniyeen markaad mar walba hanuunkaysan u soconba qul waxaa tira nabiga subara huwa qur-aanku huda waa hanuun liladiina dadkii hanuunkaas waxaada u sugnaaday aamanuu xaqa rumeeyeen wa shifaaun waa caafimaad qur-aanku limaa fi suduuri waxa laabaha ku sugan ee waxa weeyaan shakiga iyo shirkiga iyo xasadka iyo cuqdadaha ayuu quluubta ka dhaqaa iyo nifaaq والذين ذاتك لا يؤمنون عن رميسمين في آذانهم دقوه ذا وقر مقل عليسة قصرا لكن ذاتكم ما دام عيسى القرآن كي رميسمين معاني ديسي كبدا دقي قف او دقا عروس او شنقر كريا مقلا لكن مقصود كهذا كان فهم إليه لمدي إلا خبتان انشري ما دام عن خبتان شرين ما فهميان إلهي وإن وغسيح دي سبحانه ilaa wuxuu yidhi wa huwa qur-aanku caman indhala-aan weeye calayhim gaalada korkooda xaalu ahaaday maxaa la rabaa waxaa la rabaa aayadda marka la caddeeyo la fasiro macnuhu inta soo dhaqaaqo inuu qalbigaaga galo waxaa laga dhigay markaa macaanidii qur-aanku xaggooda aadimeen sidii inay ka indhala'day meel kale aadeen macaanida sababtoo ah ayaganba qalbigood u rabin waxaa la yidhi qur-aanku xaggiinaba uma soo socdo macnaheeda ayagaan rabin saas daraaddeeda qur-aanka macaanidiisa iyo maqsuudkiisu maba soo aadayo xaggooda ilaa wuxuu yidhi subxaana mar kale ulaa'ika gaaladaas yuraadowna waxaa looga dhawaaqaa min makaanin makaanku baciidi fog tanna macnaheedu waxay qof hadduu kaaga dhawaaqaa meel fog inuu shanqaraa waa maqle laakiin wuxuu leeyahy ma taqaan saasoo kale weeye gaaladu marka qur-aanka la akrina صدح الجمله واسمعنا فيه وقر والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عمى عليه وهو عليه عمى اولئك ينادون من مكان بعيد صدح الجمله واسمعنا ما حيطهي شنقر ومقليان لكن مقصودك قرآن كبيرين قالت آه شنقر مقليان قيل قف بالفك دواقة إنه قف دواقة وفهم shinqaraa kugu soo duulay laakiin wuxuu ka hadlaya ma taqaanid saas weeye gaalada marka quraanka lagu duul akrintay waana soo qaadanay suuradda bilowgeedii raggii carabiga ugu oqoo badnaanta nabigu ku dul akriyey inuu yidhi waxba kale kama fahmin aandartukumaan ka fahmin saaciqatan mila saaciqati xaadin wasamuud wax kale kama fahmin ah, ma ku socdaba waysan rabin ilaa wuxuu yidhi subxaana ولقد آتينا والله لقد حقيقة آتينا وانسينا موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب كي تورادها أيان سيني فاقترف والسوء قراف فيه كتاب كي بالتكذيب والتصديق على السوء قراف كتاب كي والسوء قرافه قومنا وارحميين قومنا وابينيين إلى وحير سبحانه ولولا كلمة كلمة ديسا جري لهين kelimadaasoo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaana ka hormartay haddaysan jiri lahayn laqudiya waa la kala xugmi laha baynahum bayna almukhtalifiin kuwa iskhilaafay dhexdooda aa la kala xugmi lahaa oo lagu kala xugmi lahaa biihlaaki almukadibiina wa injaa'i almu'miniina in la halaago mukadibiinta lana badbaadiyo mu'miniinta laakiin waxaa jirta kelimad xagga rabbi ka hormartay oo la hormartay bitakhiiri alxisaabi waljazaa'i lilkhalaa'iqi ilaa yowmi almacaad waxaa ilaahay xaggiisa ka hormartay addoommada la xisaabintooda iyo la abaalmarintooda kaamilkaa waa maalinta la laysoo xiliyo oo aakhira la layskeeno saasaa marka waxay keentaa in dhacdo xaqii ayadoo qaar rumeeyey qaarna beeniyey in haddana adduunka la wada joogo waa saasay ku timaadda in ilaahay ugu talagalay xisaabta iyo abaalmarinta kaamilkaa maalinta addoommada soo bixina saasay ku tiri kelimadaasaa jirto xagga rabbi ka hormarta ee haddii kale waa la kala saari lahaayo mukadibiintana waa la halaagi lahaa mu'miniintana waa la badbaadi laha isla markiia la kala bixi laha wa innahum mukadibiintu lafii shakin shakayay ku sugan yihiin minhu qur'aanka xaggiisa shakigaasoo minhu qur'aanka xaggiisa ka ahaaday shakigaasoo muribin dareen ku rida jumladaanuna saddexdii jumlay la macnata oo macnaheedu waxay tahay qur-aanka markay beeninayaan inta macaanida u fiirsadaanoo si daqiiqa u fahmaan kadib maaha marka horeba ayay ka joogsaneen ma rabaan maadaama aysan rabin qur-aanka iyo maqaasida shariicada ee qur-aanku sharaxayo kama daadegto qur-aanka qof u fiirsadaa wuxuu ogaanaa nimcadii adduun iyo aakhiro inuu yahay liibaantii adduun iyo aakhiro inuu yahay maslaxadii adduun iyo inuu yahay saas uma fahmayaan uma fahmayaan nimca inuu yahay uma fahmayaan maslaxadii adduun iyo aakhiro inuu yahay uma fahmayaan raxmaddii adduun iyo aakhiro inuu yahay qur-aankaas ma u fahmaayaan marka koowaadba oo ugu akriyaba beenina u diyaarsan sidaas darteeda xaqiiqa ma gaarin gaalada oo xaqiiqo kama gaarin qaaladu inta badan ka beeninayaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walow jacalnaahu dikriga haddaan ka yeeli lahayn qur'aan qur'aankoo acjamiya luqa cajamiya loo nisbeeyey laqaaluu gaaladu waxay dhihi lahaayeen lowlaa fusilat aayaatuhu aayaadkiisa maxaa loo kala saari waaye acjamiyun a qur'aanun qur'aan acjamiyun cajami loo nisbeeyey وعربي ونبي نبي نبي عربي عربي لو نسبه سيسكو قبا كران اي ديلاي قل وحاتر نبي صوبنا هو قرآن هدى هنو من الضلال البابد اللي هنو للذين ضدك حال وأسرنا بهنونك آمنوا حق الرميين وحاك هنونك اسكفة إليسان ضدك الرميسان إنو يهي كلام الله هذا الكي الله وشفاء وعافنا قرآنك wuxuu caafimaad u yahay limaa fi suduuri waxa laabaha ku sugan waxa weeye shirkiga iyo shakiga iyo nifaaqa iyo cuqdadaha iyo qalbi madoobaadka aa looga caafimaadaa waladiina dadka laa yuuminuuna aan rumaysnayn fii aadaanihim dhegahooda waqrun maqal culaysaa ku sugan shanqaray maqlayaani maqaasida qur-aanku ka daadegi وهو قرآن كنا عليهم دوشو وحالو هلاي عمان إن بالآن وهي مقصود كقرآن كي يمعانيد كده دقي من شنقر المقليين أولئك كوا قرآن كأن رميسنين ينادون وحلوغة دواقع من مكان المكان مكان كو بعيد فوق قف الفق لوغة دواقع ودواق مقلا لكن المقصود كفاهم إيري لبديهين ولقد أتينا والله لقد حقيقي أتينا واصنوا إلهيري موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة هي وسيمه فاختلف والله اسكو خلاف فيه كتابك بالتكذيب والتصديق وعلى اسكو خلاف بين الرومين وقارنا وقارنا قارنا وبينيه ولولا كلمة كلمة ليس يجري لها وبتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم المعاد إلى يوم المعاد haddaysan jir lahayn kelimad kelimad oo sadaqad ka hormartay min rabbika xagga rabbiga oo ah ilaah inuu dib u dhigay xisaabta iyo abaalmarinta khalaa'iqda lagu kala saara maalinta lay soo celiyo haddaysan taasu jiri lahayn la qudiya waa la kala xudmi laha baynahum bayna almukhtalifiina mar kastoo xaqa laysku khilaafo hore laga kala saari lahaa biihlaaki almukadibiina wa injaa'i almu'miniin waxaana lagu kala xukmi lahaa in la halaago mukadibiinta mu'miniintana la badbaadiyo laakiin abaalmarintii maadaama aakhiro alla u dibdhigay waxaa dhacayda marar badan ahluxaqa iyo ahlubaatilku inay adduunka ku noolaadaan oo siraaca iyo labdanku ka dhaxeeyo oo qolana shirkiga u taagantahay iyo fisqiga iyo bidcada qolana ay u taagantahay towxiidka iyo sunnada iyo daacada alle وإنهم مكذبين تلفي شكي شكي لحي سيكون سويه شكيكو منه قرآنك حقي سكا هذا العلم يقبل منه ذا شيء توراة توراة حقي ذا قال مدام لك سوهد لأيه وإنهم مكذبين تلفي شكي شكي لحي سيكون سويه شكيكو منه قرآنك حقي سكا هذا شكيكاس ومريب درين كرهده اي حقيقة داد جاري ما هذا قرآنك مقاسدي سكا بعض بعضي qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi man camila qof alla qofkii sameeya saalixan camal wanaagsan falinafsihi fa nafcu camalihi camalkiisa waxtarka ka yimaada linafsihi nafsadiisu u sugnaaday waman asaa'a qofka camalkiisa xumeeya fa calayhaa fa dararu isaa'atihi xumaynta uu camalka xumeeyey dhibaatada ka timaadaa calayhaa naftiisa korkiisay naftiisa korkeeduu ahaaday wamaa rabbuka rabbigaana ma ahaanin bidallaamin dulmi mid u saaxiiba ma ahaanin bidallaamin dulmi mid u saaxiiba ma ahaanin lilcabiidi addoommada la dulmiyo ilayhi allah xaggiisaa yuraddu loo celiyaa cilmu saacati saacadda qiyaamaha allaa og aan la yidhaa cid kale ma oga wamaa takhruju ma soo baxdo min hamaraatin mirayaal min akmaamiha galalyaalkeeda kama soo baxdo wamaa taxmilu ma uuraysato min unha mid dhadig walaa tadacu mana dejido daalika alxamla uurkaas ilaa bicilmihi ilaahay ogaalkiisa xaale ay ku dheehan yihiin maahane wadkur sheeg nabiga suubanow yowma maalin yunaadiihim mushrikiinta rabbi uu dhawaaqi doono oo fa yaquulu uu dhihi doono ayna xaggay ku sugnaadeen shurakaa'i kuwa aniga cibaadada ila lahaa bizacmikum sidaad idinku ku andacoo jirteen qaaluu waxay dhihi doonaan aadanaaka waxaan ku ogeysiinay oon hadda kuu sheegnay maa minnaa inuusan naga mid ahayn maantoo qiyaamo la joogo min shahiidin mid ka markhaati kacaya anna macaka shariikan inaad shariik leedahay hal midoo ka markhaati kacaya maanta laguma jiro wadalla waxaa ka lumay canhum gaalada maa wixii kaanuu ay ahaayeen yadcuuna adduunka inay caabudaan min qablu hadda ka hor wadannuu waxay yaqiiniyeen maa lahum gaalo inuusan u sugnaan min maxiisin meel looga leexdo can cadaabillaah ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa qofku inuu toosnaado oo xaqa rumeeyo raaco waa asaga nafcigiisa iyo dantiisa ee ilaahay wax dan uma hayo qofku ilaahay cid wax u kordhidaa ma jirto axadkii wax ka dhiman yihiina wax loo kordhiyaa alla wax walbaa waa u dhan yihiin haddaad adigu xaqa rumaydood raacdo waxa aad u shaqayda waa naftaada nacfiga ka yimaada iimaanka iyo daacada adaa ku liibaanaya haddaad xaqa diiddood camal xun ka shaqaydana camalkaaga xun dhibaatada ka timaadaa cid ay dhibaydaa ma jirtoon adiga ahayn ilaahi weynaa waxa qofku sameeyo waa ku abaalmarin weliba qofka muuminkaa ah, xumaantiisa wax badan ilaahay u dhaafa camalka uu sameeyo wanaaggana waa u badiya ee intii kaliya ma siiyo ilaah wuxuu yidhi subxaana man camila qof alla qofkii sameeyo saalixan camal wanaagsan falinafsihi fa nafcu camalihi camalkiisa waxtarkiisu linafsihi usugnaada cid kale wax ma tari camalkiisa nacfiga ka yimaadaa nafsadiisu u sugnaaday waman asaa'a qofka camalka xumeeya shirki iyo bidca iyo macaasi ka shaqeeya fa calayhaa fa dararu isaa'atihi xumaynta uu camalka xumeeyey dhibaatada ka timaadaa calayhaa nafsadda korkeeday ahaatay wamaa rabbuka rabbigaana ma ahaanin bidallaamin dulmi mid u saaxiib ah dallanku ma ahna amhilatu mubaalaqa waa nisba إلهي وين سبحانه وتعالى ظلم مثل صاحبه معه معناها ظلم الله ما مسبيه هبين هذا ما حد مبالغه لا ما من ظلم بلد معه تسواقات وين وحايل حداد مبالغه كدبتو waxaad ilaahay ka anfiday dulmigii badnaa laakiin kii yaraa kama adan anfin ilaahayna dulmi yar iyo mid weyn intaba waa ka nastahayn ilaa wuxuu yidhi ina allaha laa yadlimu mithqaala darrati ilaahay ma dulmiyo buu yidhi xasan qadarkeed xataa wax la eg wa in taku xasanatan yudaacifha laakiin haddaad samaysato buu yidhi xasan qadarkeed oo xasanaa waa kuu lallaada laakiin intaasoodan samaysaba dembiga ku saarima xasanadiina waa kuu lallaadahay ayadii kiya kugu abaalmarima saasuu ilaahay leeyay ilaah wuxuu yidhi in allaha laa yadlimu naasa shay ilaahay dadka kuma dulmiyo shayna ha yarada haba badnaadeen walaakina annaasa anfusahum yadlimuun dadku ayagaa naftooda dulmiya marka ilaahay wax dulmiya addoonka kuma sameeyo dulmiga addoonka cadaabta uu ku gelayaana labuu ku imaan karaa dembi uusan samayn in loo saariyo ma dhacaydo waxay kaloo ku imaan kartaa asagoo loo digin oo aan xaqi loo caddaynoo la dhihin dariiqaanu naaru tagaa kanuna jannu tagaa kan iska ilaali kana raac ilaahay ma cadaabo dulmiyay noqona ma cadaab ilaahay saas lama sameeyo asagoon ilaa xaqii caddayn oo aan addoon kala dhihin dariiqaanu waa dariiq maareeda ka joog dariiqaanuna waa dariiq jannee raac ilaahay addoonka ma cadaabo labada midro ma dhacdo ilayhi allah xaggiisoo kali ah aa yuraddu loo celiya cilmu saacati saacadda qiyaamaha ogaalkeeda saacadda qiyaamaha haddii lagu weydiiyo allahu aclama leeda nabi maxamed ma oga sala allahu alay slm waqtiga ay dhacaydo malakul jibriil ma oga ambiyada iyo rususha dhulka korkiisa loo soo diray banu aadan nebi maxamed oo fadli badan sala allahu calayh wasalam malaa'igtana waxaa ugu fadliga badan waa malakul-jibriil oo sayidka iyo saadaadkii malaa'igta ka mid ah markii uu malkuljibriil malakul-jibriil nabiga markuu weydiiyey oo yidhi saacadda qiyaamaha iga waran nabigu muxuu ku yidhi mal mas-uulu canhaa biaclama min asaa'id wuxuu kan la weydiina kan weydiina waa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam ah. sowma jeedid midka la weydiinaya ma ahan mid ka ogaal badan midka wax weydiinayo ah. madka la weydiin marka nebi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo malakul jibriil labadaynu isku midaan ka nahay allah cid aan ahayn ma oga wey ah. allah cid aan ahayn ma oga wey saacadda qiyaamaha cid kale ma oga ilayhi allah xaggiisaa yuraddu loo celiyaa cilmu saacati saacadda qiyaamaha cilmigeeda asaga unbaa xaggiisa loo celiyaa ilaa rabbika muntahaaha ilaa wuxuu cilmiga qiyaamuhu alla xaggiisay ku dhammaatay sagaas unbay ku itlaaqtay cid kale ogow wax ka sheegi karta ma leh goormay dhace walaa takruju ma soo baxdo min samaraatin mirayaal min akmaamiha galalkeeda mirtu ubaxay leedahay qolofaa marka horeto ad ku daboolan waa kala dilaaca ubaxaa ka soo baxa mirtaas soo baxda galalkaasay miruhu ka soo baxaan wamaa takhruju kama soo baxdo min amaraatin ey amaraatun mirayaal min akmaamiha galalyaalkeeda wamaa taxmilu ma uuraysato min unhaa ey unhaa mid dhadig uur ma yeelato walaa tadacu ma dejido daalika alxamla uurkaas ilaa bixilmihi ilaahay cilmigiisa xaalay saddexduba ku dheehaynin maahane macnaha miruhu markay soo baxayaan alla waa ogyahay markay mid uur yeelanaydo quraanje hadday tahay maroodi hadday tahay alla waa ogyahay midna ilmaha dajirayda umunayda alla waa ogyahay waxa dhacaya wax yar iyo wax weyn isku sii u ogi wa yowma yunaadiihim weedkuruu sheeg nabiga subana yowma maalin yunaadiihim allaah uu u dhawaaqaa mushrikiinta ayna shurakaa oo fa yaquulu lahum uu ku leeyahay oo fa yaquulu lahum uu ku leeyahay ayna xaggay ku sugnaadeen shurakaa-ii kuwii aniga cibaadada ila lahaa bizacmikum saad idinku ku andacoog jirteen idinku saad sheegi jirteen waa idinkii lahaa ilaahay shariiguu leeyahay meel ku sheega maantaad ugu baahi badantiini qaaluu waxay leeyihiin aadanaaka waxaan ku ogeysiinay maa minnaa inuusan maanta naga mid ahayn min shahiidin mid ka markhaati ka ah anna macaka shariik inaad shariig leedahay maanta hal qof ogolo nuguma jiro maanta dhammaan waxaan qiraynaa inaadan shariig lahayn waa goorma ah, waa goor xeer iyo fandhaal kala baxeen waa maran qirashadu waxba taray waxaa la rabay intaad adduunyo joogto inaad rumaydo haybka iimaanka haybka ah, ilaahay aqbala ah, mu'miniinta xaala ku tilmaamay yuuminuuna bilhayb waa dadka qeybka rumeeya laakiin mar arrintii xaqiiqadeedii la dul istaagay iimaankaas ah waxa kuu taraya lama arko waa iska calaacal aan waxba meel ka soo baxayn ilaah wuxuu yidhi subxaana waxay saas u leeyihiin wadalla waxaa ka lumay oo ka maqnaaday canhum xaggooda maa wixii kaanu ay ahayeen yadcuuna inay caabudaan min qablu hadda ka wixii ay caabudi jireen ay maalintay ugu baahida badnaayeen waayeen tala farahooda ka baxday waqallu waxayna yaqiiniyeen ma lahum inuusan u sugnaanin gaalada min maxiisin meel looga leexdo can cadaabillaah inay cadaabka iyo ayagu isku dhan yihiina waa yaqiiniyeen tala farahooda ka baxday nasiib daro waxay ku dhacday qof ilaahay u shariig yeelay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi man camila qof alla qofka sameeyo saalixan camal wanaagsan falinafsihi ey fa nafcu camalihi camalfalkiisa waxtarkiisu linafsihi nafsadiisu sugnaaday waman asaa'a qofka camalka xumeeya fa calayhaa fa dararu isaa'atihi camalka uu xumeeyey dhibaatada ka timaada calayhaa naftiisa korkeeda ayuu ahaaday wamaa rabbuka rabbinaa rabbigaana ma ahan bidallaamin dulmi mid u saaxiiba ma ahaanin lilcabiidi addoommada la dulmiyo إليه الله حق سيرد له إلي علم الساعة ساعة قيامها وما تخرج صوم بحضه من ثمرات مريال من أكمامها قلاليال كده كما صوم بحضه قلاليال كده كما صوم بحضه وما تحمل ما أريسة من أنثى أي أنثى مثل الديك ولا تضع مدى ذلك الحمل أوركاس إلا بعلمه إلى علمه سبمان حالي كله ماهنه ويوم يناديهم واذكر نبي ومضى هذا وشيك هودي يرقنوبينه يوم مالي يناديهم الله وقرنا واقع مشركين تي فيقول الله كليه أين حقيكم سبنا شركائكم يعني عبادة إلى الله بزعمكم sidaad idinku ku andacoo jirteen qaaluu waxay leeyihiin aadanaaka waxaan ما من ما إنو مد أهين من شهيد مد كمرقاتي كأمانتا أن معك شريكا مد شركة كلا إنو مانتا كلا جيرو وضل وحا كلمو هذا الكاسكا كيريا وضل وحا كلمو عين حقه ذا ما وحي كانوا أيهايين يدعون إلي عابدان من قبل هذا كهو وظلوا وحينا يقينيين ما اللهم نسألوا سقنان من محيس الليل وغلح عذاب كالي laa yasamu linsaanu insaanka gaalkaahu kama daalo min ducaai lkhayri khayrka la baryidiisa wa in masahu gaalka hadduu taanto asharu dhib fa ya-uusun fa huwa ya-uusun waa mid quusasho badan qanuudun ee aada u quusta walain adaqnaahu ilaa wuxuu yidhi wallaahi lain adaqnaahu haddaan dhadhan gaalka raxmata naxariis raxmadaasoo minnaa xaggeenna ka ahaatay raxmadaasoo min bacdi daraa'a xaalad dhibaatale ka gadaal ahaatay dhibaatadaasoo masag uu horay u taabatay la yaquulanna wuxuu leeyaho leeyahay haadaa khayrkaanu lii anuu ii sugnaado anaa mudnaa wamaa adunnu saacata saacadda qiyaamahana u malaymaa qaa'imatan mid istaagayda inay tahay walaa in rujictu wallaahi lain rujictu haddii la ii celiyo ilaa rabbi rabbiga intii ka ahna inna lii waxaa iigu sugnaaday cindahu rabbi agtiisa lal xusnaa jannadii wanaagga badneed falamunabbi'anna waa u sheegaynahu u sheegaynahu ilaa yidhi aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bimaa camiluu wixii ay sameeyeen walanudiiqannahum waana dhadhansiinaynaahoo dhadhansiinaynaa min cadaabin cadaab cadaabkoo qaliidin qiro weyn waa an anna marka aan u nimcaynuu ilaahi yidhi calal insaani insaanka gaalka ah acradda waa ka jeesana cani daacati daacada alle wana'aa waana la fogaana bijaanibihi dhinaciisa cani shukri nimcadaynu ka shukriyana waa kala fogaana nafsadiisa wa idaa masahu gaalka markuu taarto asharu dhib faduu ducaa-in waa mid duca u saaxiiba ducadaasoo cariidin ballaaran ilaahay wuxuu noo tilmaamaa qofka gaalkaas sifaadda uu leeyahay si aan iskaga ilaalinno ilaah wuxuu yidhi subxaana laa yas'amu linsaanu insaanku kama daalo min ducaa'i lkhayri khayrka la baryadiisa ibnu jariir wuxuu yidhi alkaafiru billaah gaalka ilaahay ku kufriyey kama daalo min ducaa'i lkhayr muxuu la jeedaa min ducaa'i alkhayri yacni wuxuu yidhi min ducaa'ihi bilkhayri wa mas'alatihi iyaahu rabbo gaalku kama duulo oo mushrikiintii weliba carbeed in ay adduunyo ilaahay ka baryayan yaa rabbi ilaahu risqi waasacaysi yaa rabbi ilaahu caafimaadisi yaa rabbi ilaahu caruurisi yaa rabbi ilaahu rabbi awood iyo xoogisi allah waa beri jirin bal kala goy jirin risqi iyo caafimaad hal mar allow ii dambi dhaaf dhihi maayo ah, hal mar dhihi maa rabbi iqfir lii khadiicati yowma ddiin hal mar dhihi maa hal mar dhihi maa allahuma qinii cadaabaka yowma tabcas cibaadaka hal mar dhihi maa waa sifada gaaladii ay lahaayeen mushrikiintii carbeed wey dad waxaa u jaahilsan qof kale mushrikiintii carbeed allah inuu jiro maba ogey xayta ma ogey waaba baryahayn habeen iyo maalin bal xaaladda ugu khatarsanoo badda ay marayaan dhamaan waxay dhii jireen waryaal aawo dadka doonta saaran u khallisa ilaahay baryada war baryada ilaahay u khallisa maanta waxa allah inayma badbaadinayeen saasay dhihi jireen ah, faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisan lahu diin markaasa qof sheeganaya inuu muslim yahay wuxuu leeyahay gaaladii maba ogeyn ba allah inuu jireen wax allaa la yidhaha maba aqoonsanay ka war subxaana bal cinaadka banu aadam meeshuu gaaro qaab laa yas'amu linsaanu insaanku kama daalo min ducaai lkhayri khayrka la baridiisa ah, khayr wahuwa almaalu wa sixatu ljismi waxaasu ilaahay ka barya laakiin muumin xaa lagu yaqaan rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqinaa cadaabanaar adduun iyo aakhiraba allu ka barya ilaa khayrka adduunna waa ka barya khayrka aakhirana waa ka barya muminku waa saas muuminku waa saas ilaa wuxuu yidhi subxaana wain massahu sharu insaanka hadduu taabto sharna fa ya-uusun waa mid kuusasho badan qanuutun ee islalaadin badan yacsiga waxaa la yidhaahdaa waa sifatulqalbi qalbigiisa waa ka go-aydaa dib dambe alla kugu naxariisan waa sifada gaalku iska leeyay alyasu min sifati lqalbi ah, waa sifada qalbiga hadday dhibaato taabato qalbigiisa waxaa gelaydaa weligaa ka bixi mayd weligaa sifadaas ka ilaal waa sifa walqanuudu idhaaru aahaarihi calaa daahiri lbadan qanuudkana waxaa la yidhaahdaa quusashadii inay korkaaga ka muuqato od qalka laalaadido oad iska dhigto wax musiiba ku dhacday u dhammaatay qalka laalayd waa dhereerkay sii daydo saasaa la yidhahda qanuudku waa daahirka inuu kaa muuqdo dhibka qalbigana waa yacsiga marka qalku laalaadina waa islaalaadina asaga dhabo waidaa masahu sharu laakiin muuminku saasma wax kasta hadday dhacaan dadku dadka ugu jecelya dhinto xoolu ugu jecelya kasaaran wax weya wax kasta ay dhacaan haddiiba diinta iyo iimaanku u nabad qabaan alxamdulilah uley waxa weya dad haddee gaaladu hadday firiir haystina war dadkan dhibaatada haysata weyn farxadda ay ku noolyihin waa la yaaba farxad alxamdulilah iimaanka alla ii badbaasha hadday xataa musiiba ku dhacday wuxuu leeyahy inta alla iga hayaa ka bada maxaa ilaahay saasuu leeyay qofka muuminka nicamka allo dushiisa saaran oo arkaya so uma jeedin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walain adaqnaahu insaanka haddaan dhedhan siino raxmatan naxariis raxmadoo minaa xaggayna ka ahaatay raxmaddaasoo min bacdi daraa'a dhibaato xaalad dhibaato leh ka gadaal ahaatay walain adaqnaahu insaanka haddaan dhadhan siino raxmatan naxariis raxmaddaasoo minaa xaggayna ka ahaatay raxmadaasoo min bacdi daraa'a xaalad dhibaatane kadib ahaatay abaaraa ku dhacday roobaa la siiyey cuduraa ku dhacay caafimaadaa la siiyey faqriyaa ku dhacay xoolaa la siiyey dhibaatadiiaa laga qaaday dhibaatadaasoo masadku horay u taabatay layaquulanna wuxuu leeyaho leeyahay insaanku haadaa khayrkaanu lii anuu ii sugnaaday macnaha ana astaxiqu u leey wuxuu leeyahay kayrkan waxaa la ii anaa mudnaa ilaahay waa oga inaan mudana dhihi maayo ilaahayaa igu tafadulay ilaahayaa ii naxariista dhihmo waa gaalka sifada lagu yaqaan muuminkana marka ilaahay raxmada siiyo ilaahay wuxuu leeyay iima qaban qaladkayga fadligiisu igu siiyey anigu ma mudnayn asagaa igu tafadulay muuminku asaa kibiruna ka qaada fiiri nimcadi wuxuu leeyahay wamaa adunnu saacata saacadda qiyaamaha u malayna qaa'imatan mid istaagada inay tahay qiyaama inay dhacayda anugu wala in rujictu hadii la ii celiyo ilaa rabbi rabbiga intii kaana inna lii waxaa ii sugnaaday cindahu rabbigay agtiisa lal xusnaa jannada wanaagga badneed ulay horta qiyaame aniga inuu dhacayda ma u malaynaa laakiin ka soo qaad inay dhacdo mar haddii adduunkaba ilaahay wax igu siiyey aaqirana waa iiga sii roonaana saasuu leey marka fiiri waxaa halkaasoo kale markaas aada soo xasuusanaydaa hadalkii imaamkii weyna xasanulbasr إن المؤمن جماعة إحسانا وشفقة مؤمنك وحلو يقانا وحسكو درا إنو عمل كوناتشيو أو وح وناكسن عقيدة فيعا سنة ضاعة كشقيو حتى رأوا عذابك لك عفصري ساسا لو يقان مؤمن فاجرك مرافقا حلو يقانا وإن المنافقة جمع إساءة وأمر عمل كانوا حمينا عذابك لنا وكأمن وحلو يقانا ميديتا munaafiqiinta ee gaaladu sifaad badana wadaag bal hadda gaalkaas fiiri camalkii waa xumeeyo waaba beeniyey qiyaamaha wamaca daalika janna meel intaanu leeyahay dee aakhirada la sheegaya timaado fiiri sow ma ahan isaa'atan wa amna soo maha camalkii ugu xumaana waa sameeye waa gaalnimo haddana cadaabka alla aaminu ka yihi saasaa lagu yaqaana ilaa wuxuu yidhi subxaana falanunabbi'anna wallaahi waa u sheegaynaa u sheegaynaa aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bimaa camiluu waxay sameeyeen walanudiiqannahum waana dhadhansiiraynahu dhadhansiiraynaa min cadaabin cadaabkoo qaliidin qiro weyn oo jurmi weyn wa idaa ancamnaa markaan u nimcaynuu ilaahay yidhi calalinsaani insaanka gaalkaa acrada waa ka jeesanaa cani daacad daacada alle qofka waxaa la rabaa mar kastoo nimca kuu soo kararto daacada alla la sii badiyaa shukran lilaah adoo ilaahay ku shukrinaya gaalka mar alla marka loo nimceeyo sii kibka daacada allena waa ka mashquula dad xataa waxaa jira muslimo qaab daranoo hadduu faqiiro safka hore ka weymay haddii uu xoogaa helo kaalada masjidka soo geli waa sifo aad u lidad subxaan allah waa sifo u lidad waa sifo aad u lidatay sifadaas wa idaa ancamnaa markaan u nimcayno cala al insaani insaanka gaalka ah acrada waa ka jeesanaa cani daacati daacada alle waana waana la fogaana bijaanibihi dhinaciisa wuxuu kala fogaana can shukr shukri waxaa laydhaha daacada alle inaad u adeegsato nimcadii alle ku siiyey daacada alle inaad u adeegsato oo indhaha ku fiirido daacada oo dhegaha ku dhegaysato daacada alle iyo cilmiga oo xibnaha aad ilaahay ku caabuddo oo xoolaha ilaahay ku caabuddo oo caqliga iyo xoogga ilaahay ku caabuddo shukrigu waa inaad nimcadi alla ku siiyey daacada alle u adeegsato shukrigu saas weeye maahan afka kaliya afka alxamdulilaad ka leedahay qalbigana waa ka qire alla inuu kuu nimceeyey nimcadu ku siiyey jirkaaga iyo xoolahaaga iyo caqligaaga iyo cilmigaagana daacada allaad u adeegsanay waydaa masow insaanka markuu taabto asharu dhib markuu taabto faduu ducaa'i waa mid baryo u saaxiiba baryaho cariidin ballaaran hadday dhib ku dhaco gaalku waa calacala yaa rabbi ilaah iga qaad ilaah cudurkaiga qaad ilaah kaliya asagu wuxuu rabbi ka baryaana waa un adduunyo ee aakhira kuma jirto marka sifadaas maxaa la rabaa muumin marka waxaa la rabaa fi saraa'i wadaraa inaad ilaahay baridaba ah, xaalad walba qofka muuminkaad marka uu ugu nimcada badan yahay ugu baryo badan maxaa yeelay nimcada wuxuu og yahay rabbi inuu iska leeyahy allow nimcada ii xif allow iimaanka ii xif ilaw diinka ii xif ilaw daacada ii xif ilaw adduunyada ii xif caruurta iyo maalka iyo xifd caqliga iyo xifd xoogga iyo xifd caafimaadka iyo xifd markuu caafimaadka qabo uga wuxuu isleeyahy nimcadan weyne ka badan adugu ma mudnide ama alla kaa siibta markaasaa alla u siyaadin gaalkuna intuu nimcada haysto waa qooqa rabbigiisiyuu ku caasinaa markii farahiisa ay ka baxdo uu indhaha kala qaada markaasuu calacala qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi laa yas'amu linsaanu insaanku kama daalo min ducaa'i lkhayri khayrka la baryadiisa khayrka waxaa loola jeeda almaal wa sixatu ljismi iyo wixii la mid a ah. wa in masahu insaanka hadduu taabto asharu dhibna fa ya-uusun waa mid quusasho badan qanuudun oo islalaadin badan oo quusashadii ay korkiisa ka muuqanaydo walaa in adaqnaahu wallaahi la in adaqnaahu haddaan dhadhansinuhu ilaaha yidhi insaanka raxmatan naxariis raxmadoo minnaa xaggayna ka ahaatay raxmadoo min bacdi darraa xaalad dhibaatale ka gadaal ahaatay dhibaatadoo masatu insaanka taabatay layaquulanna wuxuu leeyahay oo leeyahay haadaa khayrkanu li anuu ii sugnaado anaa xaq u lahayoo mudnaa ana astaxiquhu uu leeyay wamaa adunnu saacata saacadda qiyaamaha u malaynmaa uu leeya qaa'imatan inay tahay midii istaagayda wala in rujictu haddii la ii celiyo ilaa rabbi rabbiga intii ka ahna inna lii waxaa iigu sugnaad u leeyahay cindahu agtiisa lalcusraa jannadii wanaagga badneed falanunabi'anna wallaahi waa u sheegaynahu ilaah oo u sheegaynaa aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bimaa wixii camiluu ay sameeyeen wala walanudiiqannahum waana dhadhansiiraynahu dhadhansiiraynaa min cadaabin cadaabkoo qalidin qiro weyn wa idaa ancannaa markaan ugu namcayno calal insaan insaanka gaalka korkiisa markaan u nimcayno wa idaa ancamnaa markaan u nimcayno calal insaani insaanka gaalka korkiisa acrada waa jeesanaa oo wuxuu ka jeesanaa cani daaca wana'aa waana la fogaana bijaanibihi binafsiyaa loola jeedaa canishukriuu kala jeesanaa canilshukri ayuu kala fogaanaa wana'aa ay tabaacadda wey wana'aa waa ka fogaanaa wana'aa waa la fogaana bijaanibihi dhinaciisa wuxuu kala fogaanaa canishukri waidaa masahu wa idaa masahu insaanka marka uu taabto asharu dhib faduu ducaa'in baryo midu saaxiiba weeye baryadoo cariidin ballaaran qule nabiga subano an ra'aytum gaalo bal iiga warrama in kaana qur-aankaanu hadduu ka ahaaday min cindi illahi ilahi agtiisa uma kafartum bihi kadibna aad ku kufrideen man qofkeybaa adallu ka baadi badan minman qof huwa fii shiqaaqin khilaaf ku sugan khilaafsan qur-aanka khilaafkaasoo baciidin xaqa ka fog sanuriihim mukadibiinta waa tusi doonaa huu ilaah yidhi sanuriihim mukadibiinta waa tusi doonaa aayaatina aayadahayaga fil aafaaqi jihooyinkan ka tusi doonaa wa fii anfusihim nafafyaalkoodana waa ka tusi doonaa xataa yatabayana lahum ilaa uu u caddaado annahu qur'aanku alxaqu xaq inuu yahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi awalam yakfi miyuusan ku filnayn birabbika ay rabbuka rabbigaa miyuusan ku filnayn shahiida markhaati miyuusan ku filnayn awalam yakfi miyuusan ku filnayn birabbika rabbiga annahu rabbigaa shahiidun markhaati inuu yahay miyaysan ku filnayn calaa kulli shayin wax walba inuu markhaati ka yahay alaa baraaruga innahum mukadibiinta fii miryatin shaki kuwa ku sugan weeye min liqaa'i rabbihim rabbigood lala kulmidda lala kulmaaho dadku inta dhintaan ay aakhira rabbi kula kulmayaan ayay shaki uga sugan yihiin alaa baraaruga innahu allah muxiidun waa mid koobay bikulli shayin wax walbaba cilman wa qudratan ku koobay fa yujaasiihim waana abaal marina ilaahi weyna subxaana wa tacaala si walbu dadka wax ugu sheegahu oo addoommadu wax u fahmaan ilaa wuxuu leeyahay bal waxaad ka fakertaan mushrikiinta xaqa beeniyayo qur-aankan aad leedihiin waa sixir waa falfal hadduu ilaahay agtiisa ka soo degay idinkuna aad ku kufrideen ka warrama irintiinnu maxay noqon taasna ka fakerteen weligaa intaad adugu isdhihi laheed qofkan kaa soo horjeeda waxa uu sheegayaa la xarbi iska dafci waxaa kaligaa allahsan ah, naftaada horta u naxariiso haddii waxa aad la dagaalamayda ay xaqi yihiin ilaahay markaad hor tagto maxaad sugay maxaad sugaydaa soo hoog maaha taasaa laga fakera war wuxuu inay xaq ma dhici karta war ka soo qaad bal ka fiirso ka feker quli nabiga suubana ara'aytum gaalo bal iiga warrama in kaana qur'aankaanu min cindi illaahi alla agtiisa hadduu ka ahaaday uma kafartum kadibna idinku aad ku kufrideen bihi qur'aanka man qofkeebaa adallu ka baadi badan minman qof huwa isagu fii shiqaaqin khilaaf ku sugan khilaafkoo baciidin fog qof garab maraya dariiqii nabiga sala allahu calayhi wasalam dariiqii qur-aanka qofkaas yaa waayo qofka ka baadi badan ma jiro wey ilaa wuxuu yidhi subxaana sanuriihim mukadibiinta waa tusi doonnaa aayaatina aayaadkeenna fil aafaaqi jihooyinkan ka tusi doonnaa wa fii anfusina nafyaalkoodana waa ka tusaynaa jihooyinka xaal loola jeedaa waxaan tusi doonnaa magaalooyinkii iyo ummadihii kale oo islaama oo muslimiintu soo qabsanaya nebi moxamed sala allahu calayh wasalam isagoo keligiisuu soo istaagay markaasuu rabbiyaa isoo diray xaqa rumeeye marka keligiisu ahaa waa diidan waxay arki doonaan asagoo magaalooyin dhan hadda soo furana ummaddaasoo dhan ay islaameen magaalo hegana waa islaamtay qabiil hebelna xaqiyay raaceen oo dhinacyada dhan laga hareereeyey fil aafaaq waa sax taas maxay daliil u tahay keligiisu shal ahaa maantana ummaddii oo dhana raacaysa waxay tusaydaa rabbi awood weyn inuu soo diray oo naasir u yahay wa fii anfusihinna ayaga reer makaan laftirkooda beder toddobaatankii ku jirtay markii la gabawaray toddobaatana la qafaashay maalinkii dambena asagoo toban kun wata uu maka hareereeye goradda ay laalaadiyeen maalinkaasay ogaa doonaan inuu xaq ku sugnaa qur-aankuna xaqi wa fii anfusihim waa beder iyo fadxu maka ayaga quraysheeda wey xataa yatabayana ilaa uu caddaada lahum mukadibiinta annahu anna alqur'aana qur'aanku alxaqu xaq inuu yahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi awalam yakfi birabbika rabbiga miyaan ku filnayn ka bedelo annahu rabbigaa shahiidu markhaati inuu ka yahay miyaan iisan ku filnayn calaa kulli shayin wax walbaba rabbiga wax walba markhaati ka asagaana ka markhaati kaca nebi maxamed sala allahu calayh wasalam inuu xaq ku sugaya anaa baraaruga innahum mukadibiinta fii miryati shakiy ku sugan yihiin alaa balaaruga innahum mukadibiinta fii miryati shaki dhexdiisaay ku sugan yihiin min liqaa'i rabbihim rabbigood lala kulmidda lala kulmaahay shaki uga sugan yihiin musiibo qof ku dhacda middaasa ugu dara waxa xumaanta u fudeeyey daacaduna ugu culus tahay aakhirada inay xaqiiqo tahaysana aaminsanayn qofkana cudur ku dhaca taasa ugu dara qofku hadduusan aakhirada dhab u rumayn imaan kama joogo daacadun ma fuudaato alaa baraaruga innahu allah bikulli shayin wax walbaba muxiidun waa koobay cilman wa qudratanun ku koobay waa og yahay awooddiisa una waxa weeyaan ku hayaa fa yujaazih bacdaal marina marka qule nabiga subano ara'aytum gaalo bal iiga warrama in kaana qur'aankaanu hadduu ka ahaaday min cindi illaahi allaagtiisa uma kafartum kadibna idinku aad ku kufireen bihi qur'aanka man axadkeeda adallu ka baadi badan minman qof huwa isagu fii shiqaaqin khilaaf ku sugan khilaafkaasoo baciidin fog sanuriihim waa tusi doonnaa gaalada aayaatina aayaadkeenna fil aafaaqi jihooyinkan ka tusi doonnaa qabaa'ilkiiyo islaamaya iyo magaalooyinkiiyo laga qaalib noqdo islaamku kor noqday arki doonaa wa fii anfusihim ayaga nafafyaalkoodaan ka tusi doonnaa ayagaa laga qaali noqona maka la furanaa xataa yatabayana lahum ilaa uu caddaado annahu qur'aanku alxaqu xaq inuu yahay awalam yakfi miyuusan ku filnaan birabbika rabbiga annahu rabbigaa shahiidun markhaati inuu ka yahay miyaysan ku filnayn calaa kulli shayin wax walbaba alaa baraaruga inahum ina haaulaai lmukadibiin kuwan mukadibiinta fii miryatin shaka ayay ku sugan yihiin min liqaa'i rabbihim rabbigood lala kulmidii lala kulmaayay shaki uga sugan yihiin alaa baraaruga innahu allah muxiidun waa mid koobay bikulli shayin wax walbaba cilman wa qudratan ku koobay fayujaaziihim waa abaalmarinaa tafsiiru suurati shuuraa suuratu shuuraa tafsiirkeeda suuratu shuuraa waa suura makiya waa qur'aankii maka ku soo degay qabla alhijra qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi bismillaah allah magaciisaan ku bilaabaa allahaasoo arraxmaani naxariista ballaaran midka ku sifaysan ahaaday allahaasoo arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doonoo khalqigiisa ka mid a ah. xaamiim caynsiin qaaf allaahu aclam bimuraadi bi haadihi alxuruuf xuruuftan waxaa loola jeeda rabbiya u ogaal badan kadaalika ay kamaa awxaa ilayka rabbuka sida rabbigaa kuugu waxyooday haadihi suura suuraddan yuuxii ilayka adiga ayuu kuu waxyoonaa وإلى الذين كوين وأو وحيونا من قبلك ورتاقصنا ذي الله الله الله العزيز غالبك الله الحكيم حكمة ضبطا لو الله عزيزك وحا أسونا ذي ما شيء في السماوات إرريالك قصوغان وما شيء في الأرض نلك قصوغان وهو الله العلي ومتك سرين تبضا على كل شيء وحو البضا كسرية العظيم وانا الله وين كبضا takaadu samaawaatu ciraryaalku waxay ku sigtaan yatafadarna inay dildilaacaan min fowqihinna xagga sare ka dildilaacaan waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yusabbixuuna waa tasbiixsadaan bixamdi rabbihim rabbigood la mahdintiisa xaalay ku dheehan yihiin wayastakfiruuna dembi dhaafay u dalbaan liman makhluuqa fil ardi dhulka ku sugan alaa baraaruge ina allaha alaa baraaruga إن الله الله هو الغفور ومد مدافضا الرحيم النحريس بضا والذين تدك اتخذوا كدكتي أولياء القرقاريان من دونه ألا غيركيس الله الله حفيظ عليهم ومدك أعناشو ذا كوبية حفيظ أي محسن ومدك أعناشو ذا كوبية وما أنت أدوكنا النتيد نبغى صوبنا بوكيل مثل وطرسارتي عليهم كركوذا بحفظ أعمالهم inaad axmaashooda soo koobto adiga laguma xil saarin kadalika waxaa lagu ishaaraa ay kamaa oo ilayka rabbuka haadihi suura sida rabbigaa suuraddan kuugu waxyooday qur-aanka kalena saasuu kuugu waxyoonaa ambiyadii kaa horreydayna saasu ugu waxyoo jiray wey waxaa laysku shabbahaa laba shay suuraddan hadda alla waa kuu waxyooday qur-aanka kalena saasuu kuugu waxyoonaa sidoo kalena ambiyadii hore loogu waxyoo jiray weju shabaha meesha ay iska shabahayaan ambiyadii hore waxyigii loo waxyooday iyo ka nabiga loo waxyooday saddex shay ay kulansadaan wa wejhu shabahi ana almuuxaa bihi fi lkulli yarjicu liumuurin alaasatin altawxiid walnubuwa waalbacd dhammaan ambiyada diinka loo waxyooday saddex shay u kulansadaa altawxiid والنبوة نبي نبدا إلا الصغر والبعث الصبحين تي وحكا ضمية صدح ذاس شيء فهذا القدر موجود في القرآن وغيره قرآن كي كتاب كسؤال سودة جي صدح ذاس سلك أردقان ووحا ويان لقوة هليا مركز وجه الشبه هو صدح ذاس كذلك سيدة سورة دان الله كوهو وحيوذا يوحي إليك وكو وحيونا وإلى الذين كوين ووحيوني قبل من قبل كعديك ورطاكو سغنادين الله الله كوحيونا يغن وحيو جري يوحي إليك أدو كوحيونا وإلى الذين كوين ووحيوني من قبل كعديك ورطاكو سغنادين الله الله الله العزيز غالبك الله الحكيم حكمة ضبطا لو الله كرجيس سغنادي ما شيء في السماوات عريالك كسغان وما شيء في الأرض لك كسغان ملكا وخلقا وعبيدا أسغا ملكي أسغا أبوري أسغا مامولو بقر وآ وهو الله العلي ومدك سرين تبضل على كل شيء وحوال بوامدك كسرية العظيم والله وين كبضل تكاد وحي قصغتا السماوات عريالك يتفطرن إلي فالفليرمان معناها إلي دلدلاعان من فوقين حق صريعي كدلدلاعان ما هي الدلدلاعية والسماوات أي دريمية ولا شيء مثل خوفا من الله وهيبة منه وإجلالا waxay la dildilaacaan cabsi ay alla ka baqayaan haybad ay ka haybaysanayaan weynayn ay weynaynayaan khawfan min allah wa haybatan minhu wa ijlaalan amase mid kala dhici karta inay la dildilaaci tageen ow min shiddati cidami alfirya allatii iftaraaha alkufaaru calaa khaaliqi asamaawaati waalardi waxay aad uga xumaadaan been abuurka ay ku been abuurtaan gaaladu khaaliqu samaawaati walard oo ilaaha walad leh ilaahaa saaxiba iyo xaas leh taasay la dildilaaci tagaan ah, ow can shiddati cidami alfiryati allatii iftaraaha alkufaaru calaa khaaliqi samaawaati walard takaadu waxay ku sibtaan as-samaawaatu ciraryaalku yatafatarna inay dildilaacaan min fowqihinna xagga sare ka dildilaacaan waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yusabbixuuna waa tasbiixsadaan bixamdi rabbihim rabbigood lamahdiintiisa xaalay ku dheehan yihiin wayastakfiruuna dembi dhaafay u dalbaan liman dadka fil ardi dhulka ku suganoo mu'miniinta على براروغه ان الله الله هو الغفور ومدن دافر الرحيم او نحريس بلا والذين ضدك اتقوا كدغتي اولياء غرغاريا من دون الله قيبكيس هو كدغتي الله الهي با حفيظ كوبا عليهم كركوده حفيظ وحالك لولا جدا محسن رقيب اسغا تركوبا يدنوبتي غره اسغانا لا سوده waxay sameeyaan xafiidun ay muxsin raqiib asaga koobaya acmaashooda calayhim korkooda u koobaya wamaa anta adiga nabiga subano matid biwakiilin mid loo tala saartay calayhim korkooda ay bixifdi acmaali acmaashooda inaad soo tira koobto adiga laguma xil saarin adiga maa calayka ila albala qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wakadaalika sida ambiyadii hore aan ugu waxyoonnay aan owxayna ilayka kuu waxyoonnay qur'aanan qur'aan qur'aanku carabiyan carabi loo nisbeeyey litundira inaad u digto litundira inaad uga digto daraaddeedaan qur-aanka kuugu waxyoonnay ummal quraa magaalooyinka hooyadood waa maka asalka magaalooyinkaa loola jeeda ummal quraa qaryooyinka asalkooda inaad u digto iyo waman xawlahaa dadka maka hareeraheeda ku sugan oo watundira aad kuwaas uga digto yowmaljamci maalinta addoommada lasoo kulminaa laa rayba wax shaki ah fiihi fii yowmiljamci ma ahaanin fariiqun koox dadka ka mid ah filjannati jannaday ahaadeen wa fariiqun kooxna fi saciiri naarta dhexdeeda ayay ahaadeen walow shaa allah allah hadduu dooni lahaa an yajmaca annaasa calaa millati waaxida dadkoo dhan hal diina inuu iskugu keeno hadduu allaah dooni lahaa la jacalahum wuxuu ka dhigi lahaa ummatan ummadoo waaxidatan keligeed ah laakiin alla ma doonin walakin yudkilu allah waa geliyaa man yashaau qofkuu doono fii raxmatii naxariistiisuu geliyaa wahuwa diin lislaam wahiya diin lislaam waana diinta islaamka naxariistaasu والظالمون قالوا ما لهم أما سغنانين من ولي مامولة ولا نصير قرقارنا أما سغنانين وكذلك أي وكما أوحينا سيدا أبو وحيوني إلى الأنبياء قبل كوي وكذلك سيدا أنبياء أبو وحيوني أوحينا النبي سبحانه وحن وحيوني إليك حقاقا قرآنا قرآن قرآن كو عربيا لقد عربي قال له نسبيي اللغة عربية كو سودقي quraankaas waxaan kuugu waxyoonay litundira inaad uga digto ummal qura magaalada makka leeyahay magaca iyada aslu lqura magaalooyinka asalkooda um waa hooyo asalka shaygaa laydha um maxaa asal loo leeyahay waa magaalada ugu fadli badan adduunka korkiisa nabigaana saas yidhi sala allahu calayh wasalam xadiiska tirmidi nasaa-i ibni maaja ayaa nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh wallah la inaka wallah inaka la khayru ardillaahi wa axabbu ardillaahi ila allaahi walowlaa annii ukhrijtu minki maa kharajtu gaaladu markay ka saareenuu ka baxayay uu yidhi wallah waxaa tahay makooy dhulka ilaahay midda ugu qayr badan ilaahay dhulka meesha ugu jecel yahaa tahay haddaan layga kaa saari lahayna kaama bixin saasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam marka umma alqura casra alqura saasaa loo leeyahy waa afdalu lqura litundira inaad uga digto daraaddeed tundira laba mafcuuli qaaday midkii aanig maxduufa litundira inaad uga digto ummalquraa ay ahla ummilqura reer maka inaad uga digto iyo waaman duulka xawaa hareeraheeda ku sugan hareeraheeda waa adduunkaoo dhan wey maas waaha wixii ah, oo min saa'ir ilbilaad waa ku yidhi xaafidku sharqan wa qarban qoraxdu meeshay ka soo baxda meeshay u dhacdo waa waman xawlahaa wey litundira inaad uga digto ummalqura magaalada mako ey ahla ummilqura reer maka inaad uga digto iyo waman dadka xawla hareeraheeda ku sugan cadaaban shadiidan mafcuulhaanigiya laxad cadaab adag inaad uga digto oo watundira aad uga digto umalqura waman xawlahaa yowma aljamci maalinta addoommada lasoo kulmina laa rayba istinaafaa ku bannaan xaalana waa ku bannaan laa rayba wax shakiya xaal fiihi fii yowmi ljamci usan ahaanin waa la huba fariiqun koox oo dadka ka mid a filjannati jannada dhexdeeday ahaanayaan wa fariiqun kooxna fi saciiri naarta saciiree hurayday ahaanayaan yowmaljamci maalinta addoommada laysku keeno walow shaa allaahu allah hadduu dooni lahay mafcuulkii mashii'ada la xadfo sida qur-aanka u badan waa sax walow shaa allaahu allah hadduu dooni lahaa an yajmaca annaasa calaa millatin waaxida dadkoo dhan hal diin inuu iskugu keeno la jacalahum dadka wuxuu ka dhigi lahaa ummatan ummad ummadaasoo waaxidatan keligeeda walaakiin alla ma doonine yudkhilu wuxuu gelinaa man yashaau qofkuu doono fii raxmati ay fii diin lislaam raxmadda ilaahay waa diinulislaam taasuu gelinaa waaldaalimuuna gaalada maa lahum uma sugnaanin min weliyin maamule walaa nasiirin gargaarana uma sugnaanin allah subxaana wa tacala aclam sal allah cala nabiyina mxamed